dharaartu habeen tahay habeen tahay dharaartu habeen tahay hatufigu dhawaqye dharaartu habeen tahay habeen tahay dharaartu habeen tahay hurdadu soo jeedi tahay hadhkayguna adiga uu yahay wajahedi tahay xadhayguna adiga uu yahay oo aan haabhaabta moog tahay gabeedku gooba moog tahay oo aan haabhaabta moog tahay gabeedku gooba moog tahay haddii ay naan saragedhehe haddii ay naan saragedhehe inaan siifa ayo muukahaye haddii ay naan saragedhehe haddii ay naan saragedhehe inaan siifa ayo muukahaye badnaayey in hortaydu buuri tahay burii tahay in hortaydu buuri tahay igu badnaayey in hortaydu buuri tahay burii tahay in hortaydu buuri tahay dayrtu waraari tahay ilaalise la haboon tahay hareertu waraari tahay inaanise la haboon tahay inuu iigu kaahibeeyo odana mowlaha ka suu بيوم وأنا مولاها الصغير أبي أيناني سلين هيدي أبي أيناني سلين هيدي إناني بانا يا بوكتاي أبي أيناني سلين هيدي أبي أيناني سلين هيدي إناني بانا يا بوكتاي naftaydu haloo way tahayeadfigu dhawaqye naftaydu haloo way tahaye hallow tahaye naftaydu haloo way tahaye adkuna wahalka iiga yahaye hawada uladu cadkuna wahalkayga yahay hawada ula duula muu kahay oo aan holla waaya moog tahay hawada ula duula muu hilib dabeedku gooba ma og tahay haddii ay naani saragedhe haddii ay naani saragedhehe inaani siifa ayo muug tahay haddii ay naani saragedhehe haddii ay naani saragedhehe inaani siifa ayo muug tahay ناي ينقبو هراد ولي هراد ولي ينقبو هراد ميقو بدناي ينقبو هراد ولي هراد ولي ينقبو هراد ولي ay baxayo xareeduna adiga ii tahay ilaacuna ii baxayo xareeduna adiga ii tahay dhiigu iga jiro xaggaaga waygu iga daahor jooge jiro xaggeega waygu ibadka hor joogehaddii aynaan iselin heedhe haddii aynaan iselin heedhe inaan hibaanaya mug tahay haddii aynaan iselin heedhe haddii aynaan iselin heedhe inaan hibaanaya mug tahay Thank you.